islaamka caybararugay islaamka caybararugay halgaamayo hiilano halgaamayo hiilano islaamka caybararugay halgaamayo hiilano dagaalkani dagaalkani jihaad weeye ogaade dagaalkani dagaalkani jihaad ogaade dagaalkani dagaalkani jihaad jihaad jihaad jihaad jihaad jihaad waxaan nahay diintoodii u hiilan oo hamigoodii yahay janno guulahoodii garabsade waxaan nahay dhallinyaroodiitaadii u hiilan oo hamigoodii yahay janno guulahoodii garabsade hamigoodii yahay janno guulahoodii garabsade la diiri raagaladan saaqoodkana dabargura dagaalkani dagaalkani jihaad weeye ogaade dagaalkani dagaalkani jihaad weeye ogaade dagaalkani dagaalkani jihaad jihaad jihaad jihaad jihaad jihaad daalaatiimid dalkeeniyo dastuurkeenagu amreen diinteenii ka jestani dado damiireesha gaalaatiimid dalkeeniyo dastuurkeenagu amreen diinteenii ka jestani dadow damiireesha diinteenii ka jestani dadow damiireesha diinteena difaac mudan daa'imkeenagu amree dagaalkeenii dagaalkeenii jihaad weeye ogaade dagaalkeenii dagaalkeenii jihaad weeye ogaade dagaalkeenii dagaalkeenii dagaalkeenii jihaad weeye jihaad jihaad weeye jihaad jihaad weeye jihaad jihaad weeye jihaad dadyow kaco baraaruga diinteenii difaacani allah amree dilagaalo dastuurkana israacine dadow kaco baraaruga diinteenii difaacani allah amree dilagaalo dastuurkana israacine allah amree dilagaalo daaquudkana israacine la diiriira gaaladan taaquudkana dabargura dagaalkani dagaalkani jihaadweeyo ogaade dagaalkani dagaalkani jihaadweeyo ogaade dagaalkani dagaalkani jihaadweeye jihaad jihaadweeye jihaad jihaadweeye jihaad jihaadweeye jihaad jihaadweeye jihaad jihaadweeye jihaad